halkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisiriyey garya garis ka daran gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees go'ay gole gole u ka tegay geed labada dhinac qofba webi goor laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan runti maha habeen qof ilaa gartee inkidiba la furo gooraan fogayn haddaan la garan dadku kala go'iyo gabarag isku dila waxba kama geline aabe wanaagsan saaxiib ayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay sii bixayso jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha tobanaad sannadda labada kun saddex qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah iyadoo ay horey u baxsadeen saraakiil iyo xubno badan oo dowladda ka mid ah kuwaas oo la sheegay in tuhun al-shabaabnimo u galay ayaa maanta abwaan negeeye cali khaliif oo ahaa abwaan iyo bare jaamacadeed la sheegay inuu u baxsaday kooxda al-shabaab dhankeeda haddaba waxaan eegi doonaa sida loogu hortegi karo dadka lagu tuhmo al-shabaabnimo ee dowladda ka tirsan fiican indho gooniya lagu fiiriyo cid kastoo maaragtay tuhun ama shaki uu jiro ama xiriiro looga shaki qabana maaragtay in dowladda soomaaliya iyo hay amniga ay dabagal dheer ku sameeyaan hadduu noqdo wasiir xildhibaan iyo shaqaale caadiya ah iyo sarkaal intaba si maaragta khatar inay sameeyaan looga dhaarsoodo dowladda kenya waxa ay ka digtay in weerar xoogan oo loogu argudayo falastiiniyiinta ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysan karaan gudaha dalkeeda waxaa sidoo kale aad caawa barnaamijka ku maqli doontaan howlgal qaatay in ka badan bil oo ka socday ciid ciidka jembilow oo u dhexeeya califool dheere iyo degmada mahaday ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey halkaas iyadoo raadad xoogan ay ka tageen maleeshiyaadkii ka tirsanaa al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa haddaba raadadka ay ka tageen xubnaha halkaas laga saaray maxaa ka mid a marka ilmo soo qalday oo halkaas iyagoo indhaha ka xidhan la keenay oo xabadda uu tuuraaya oo kuweydiiha soo webiga jinkiisa jooga galguduudmaan jooga ku dhahaya inuu jahawareersan yahay ummadda soomaaliyeedna sidaas oo kaleeto daday soo qaldeen ay kusoo dhex geyin qodobadaas iyo qodobadii kale aan ugu soo korray intaa barnaamijkeena ku guda jirna ayaad ku maqli doontaan saaxiib yaal uu ka yahay dagaal xoogan oo kooxda al-shabaab iyo ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan ku dhex maray duleedka degmada diinsore gobolka bay xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeena gabagabadana waxaaad ku maqli doontaan

cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuriyaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caweys dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aaqiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo sixiryo godogodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaad leenahay aynu ku bilownay waxaa maanta mar qura soo shaacbaxday in abwaan negeeye cali khaliif uu u baxsaday dhanka kooxda al-shabaab abwaanka ayaa la sheegay inuu dhowaan soo saaray buug uu kaga hadlayo taariikhda iyo sidoo kale kooxda waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay waxaana uu buuggaas aada ugu ammaanay nidaamka kooxda ugu degsan kii ayaa la sheegay inuu tegay degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaana abwaanka uu ka yimid gobollada waqooyi sanadkii kii magaalada muqdisho u yimiday iyadoo aada markaa galaangal xoogan ugu yeeshay siyaasadda soomaaliya waxaana uu baray jaamacadeed ka naqday jaamacadda ummadda soomaaliyeed abwaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaa warbaahinta iyo baraha bulshadaba lagu qaadaadhigayay waxaa keenay inuu u goosto dhanka kooxda al-shabaab iyadoo eh, dadku aada markaa u hadalhayeen siyaabaha iyo uu kaga hadlay buugga u dhowaan soo saaray oo la sheegay inuu kaga hadlay sidoo kale warjoogihii hore ee kooxda al-shabaab axmed cabdi gudane oo ay iska kaashadeen dilkiisa dowladda soomaaliya iyo dowladda mareykanka sanadkii labada kun afariyo abwaanka goosashadiisa dhanka kooxda al-shabaab uu goostay ay timid iyadoo dhowaan dhowr goor ay soo baxeen macluumaad ku aadan uh, rag ka tirsanaa saraakiil iyo iskugu jira xubno kala duwan oo dowladaha ama dowladda soomaaliyaba ka mid ahaa ama dowladihii kala dambeeyey ee dalka soo maray u goosteen kooxda al-shabaab kuwaas oo xiriir hoose ay kala dhexeeyeen inta ay dowladda nidaamkeeda ku jireen sida la sheegay waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha keena in kooxda al-shabaab ay u goostaan ragga lala xiriiriya kooxda inay xiriir la lahaayeen ee dowladda nidaamyadeeda kala duwan ku milan maxamed xadir nuur oo ka faalada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda sidee looga hortegi karaa ayaa sidoo kale aan wax ka weydiiyey maxamed xadir masantahay adiga dhegeyaasha kulmeyna waan eh, dabcan de waa iska waxyaalo iska dabiiciya waaye saan ognaha dalkani eh, muddo dheer wuxuu ku jira dagaal eh, kooxahan caqabada ku ah nabadda soomaaliya iyo dawladda udhexeeyay marka aragtida iyo muuqaalada kala duwan ee dadka oo sumadooda aan la kala garanayn iyo nidaamka xanaanka qabiiliga ku dhisan iyo cadaafada waxay keenaysaa in dad badan oo soomaalida aan kala garanayn in maarata systemka ay maaragtay qayb ka noqdaan taasna waxay sahlaysaa marka khataro badan oo hore u dhacay eh, almost waaba dhacaanba kuwii hore u dhacay iyo kuwo kale oo maaragtay hadda eh, eh, laga yaabo in dad gudaha ku jira maleegayaan ah, calaamada hadda noo muuqanaysa waxay tahay in waktiga lagu jira yaa wakti gabandaba oo qolo walbana ay maaragtay ay u diyaar garoobeyso ama dalka u diyaargaroobaya in laga gudbo nidaamkii eh, xirnaanta iyo caqabada nabadgelyeed xumada dal ka jirto iyo wax kastoo dalkan caqabad ku ah nabadiisa eh, kooxdan in laga sii adkaanayo waqtigoo sii dhamaanay waxaa cadaynayso in la gaadhay waktigii maaragtay ay ayagu ka dhex baxsan lahaayeen systemka ay ku dhex jiraan midaasana waxay keenaysaa marka in eh, kooxo badan oo isqarinayo oo dadka soomaaliyeed khiyaanada badan udhigay in maalin oo qole ay fakato waxaad og tahay in horaantii sanadka lasoo dhaafayay in maaragtay uu baxsaday eh, darawalkii gudoomiya xildhibaankii gudoomiyaha baarlamaanka eh, dad rag badanoo noocaasoo saraakiilana waa waa waa dabcan soomaalidu way maqashay marka isku soo doowa arrintaa hadda eh, bilowga ah oo hadda sidaas loo kala firxanayo waxay muujinaysaa calaamad soomaaliya inay u guureyso nidaam ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni iyo deganaan waarta waana mida aan isleenaha natiijo saxa ayay dhalinaysaa waxayna intaaso dhan ku imaanaysaa yani hay-adaha amniga iyo dawladda federaalka iyo dhammaan nidaamka dawliga iyo shacabka soomaliya iskaashanayo ummarkaa ujihaystay inay ka dhabeeyaan yani ama ay xaqiijiyaan nabadooda nabad la-aanta waxayna dhigtay xaalada xunxun marka abwaankan ama abwaan inkastoo a abwaannim abwaannimadooda iska noqotay wax iska magacaadana shaksi haddii ku caddahay inuu reerka u baxsaday waa khataro badan oo maleegi lahaa ayaa ilaahay ummaddan u badbaadinay abwaanka waxa uu galaangal xoogan ku lahaa siyaasadda sidoo kale bara jaamacadeed ayuu ahaa ma dhici kartaa in dad kale oo la shaqeynayay oo ka mid ah hay-adaha dawladda in ay jiraan dabcan dee systemkan system aada u ballaaran waaye oo dadka soomaaliyeed oo aada fara badan ay qayb ka yihiin marka eh, waxyaalo badan waxaa jirta aan la dayarsan karin oo ka dhex jira nidaamkan soomaalida waxay ku qaybsataa nidaamkan four point five ama hanaanka qabriga dadkaana dad oo filter loo qaatay ama xaaladooda si hoos loogu warhayo maahan waxay keenaysaa marka qof walbeeto oo sistamkan si sahlan inuu ku imaan karo asagoo soo raacayo diilada saaxibtinimada midda qabiilka iyo midda maaragtay eh, eh, eh, ku dhisan in maaragtay yahay qof waxa uu qabanayo cilmi u leh marka taasna waxay keenaya marka in caqabado badan ay halkaas ka dhacaan laakiin dee waa suuragal oo hadda isagu waaba level hoose ama qayb hoose iyo ahaaba lakin waan anaga sida dad badan oo soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in xataa laga yaabo in rag xildhibaano ah ay laga yaabo nimankaas gacansaar la leeyihiin rag wasiiro ah laga yaabo inay gacansaar la leeyihiin rag ganacsada waaweyn oo soomaaliyeed maanta muctarif ah laga yaba inay gacansaar la rag saraakiila ah laga yaaba inay gacansaar la shaqaalaha rayidka laftirkooda laga yaaba inay qayb ka yihiin wax kastana way dhici karaan marka eh, waxna mar walba maalinba yani meel baa xarig baa furmaya marka eh, la shaqaynta kooxdii la shaqaynaysay iyo kuwii asaga asxaabta la ahaa iyo dhamaan marka soo duubo aan islenaha waxan waa shirkado isku xiran oo u dheer laakiin waan ku celinaya waxaa bilowda waayihii tarxadkooda ay ka dhexbaxayaan systemkii maaragtay dhibaatada iyo khataraha ay umaleegayan ma dhici kartaa in mas-uuliyiin ka sareeya dadka hadda lagu tuhmay inay al-shabaab ahaayeen amaba raadadku ay galeen oo baxsaday dadka sareeya in ay noqdaan al-shabaab laga yaabaa warkeyga hadda ku ku ku qadimay wax walbeeta waa suuragal maxaa yeelay nidaamkani wuxuu iska nidaam iska furan oo qof walbeeto ay u furan in saacaduu rabo ay waqtiga kusoo biiri karo asagoo soo raacaya sidaan hore kugu sheeg fiilada qabiilka midda saaxiibtinimada iyo midda maaragtay ay eh, eh, ka imaanayso maaragtay eh, danta qaadka laga leeyahay marka waa suuragal in xildhibaano dawladda soomaaliya ay gacshaada leeyihiin shabaabka waa suuragal in golo wasiiro laftirkooda inay maaragtay xiriir ay jiraan waa suuragal in shaqaalaha rayidka ay jiraan waa suuragal in saraakiil ay jiraan marka khataraha noocaas mar walba lama dhayasanayo waan ku celinaya laakiin waxaa bilowday waayihii saraxadkooda ay ka dhex bixi lahayn ee khatarta muddada dheer u maleegayn maxaa diidaya in hay-adaha dembi baarista ay baaritaano ku sameeyaan iyo hay-adaha kale ee amniga qaabilsanba dadka galaangalka ku dhexla dowladda iyo hay-adaha kala gedisan ee dawladda ka shaqeeya dadkii kale ee shacabka ahaa baaritaanka laga rabay in ay baaraan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda iyadoo aan la gaarinba dowladii dhexdeeda ay ka socotaa hawshii maxaa diidaya in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa dadka dawladda u shaqeeya eh, horta systemkan eh, amniga soomaaliya ka jiraayay eh, ma aha wadan caalamiya sida maaragtay wadamada horumara oo wax walbeeto dhaqdhaqaaq walbeeto lala socon karo ama shaki hadduu jiro raaci karo wadankan wadan hadda dagaal ka soo baxaayo waayo waxaa og tahay in yani weli kooxahan caqabada ku ah nabad soomaaliya ay maaragtay galaan galxoogle kuleeyihiin yani qaybo badan oo dawladda ka tirsan sida dad badan ay sheegayaan marka eh, in la gaaro oo systemka hadda guud eh, soomaaliya ama eh, la socodkooda dhaqdhaqaaqooda in la bilaabay waa mashruuc aan isleeyahay hadda bilow waaye inkastoo usan xoog badan jirin marka mideeda kaleeto dee waxaaba iska jirtaba hay-aduhu inta badan waxay ixtiraamaan oo ay maamuusaan yani qofka idikaarka dawladda wata ama xildhibaanka ah ama wasiirka ah dee shaq xaqu lahu leeyahay in sidaas loo ixtiraamo laakiin marka xaalada noocaana kor lagu jiro eh, horeyna waa usheegay haddana ku celinaya in golaha baarlamaanka la marsiiyo xaalad dagaala lagu jiraa in marata aanan aan la qiyaasin ama aan aanan loo ogolaanin in maaragtay eh, eh, meelaha muhiimka ah iyo shaqooyinka ay qabanayaan iyo wax walbeeto ay sameynayaan in dhaqdaaqooda lala socon karo waaad waxaad ka warhaysaa markii adiga oo xaabsada a marka aad aad jagboynta marayso gaari wadato in lagu lagu xujeeyo lagu idinkaar dawladeed laga yaabo kii dambiyaha ah oo idhikaarta dowladda haystay inuu si sahlan ugu gudbo jafoontida adigoo muwaadin ahaa oo weligaa dambi gelin oo dambina udiyaarsanayn maaragtay aada ah, ah, mari weyso taasna waxaa keenaysa yani sistamka iyo waktiga hadda lagu jiro iyo xaaladda la isticmaalayo laakiin waxaan isleeyahay dadada soomaaliyeed aad markaan xoogeysanaysaa rajo fiican baa la qabaa dadkuna markaan waxay dareemayaan hab ka duwan tii hore marka qaladaad badan waa iska dhacaya waa iska jiraya wax badan way soconayaan marka wadanka noocaanu yahay dhibaato laga soo kabanayaan yani eh, waxyaalo badan oo qalada way dhacayaan marka qaladku mar walbeeto oo qalad ka dhaco cashira laga qaadanaya isbedel baa la sameynaya marka rajada hadda ma horey umaysan jirin dad eh, lagu toomay al-shabaab inay ka tirsan yihiin eh, laga dhexelo hay-adaha dawladda kuwaasoo u shaqeynaya dawladda sidoo kalena ma jirin dad dowladda u shaqeynaya ee baxsada dhanka shabaabna aada maxaa keeni kara markaan inay soo kordhaan Ah, waxaa hadda soo kordhay saan hore kuu sheegay de hadda waxaa jiro yani dareenka xoog badan kii horeeto dawladda soomaaliya shacbiga soomaaliyeed iyo dhammaan ah, dadka waxay u diyaar garoobayaan inay nabadda iyo xasiloonida dib usoo xistaan waana midda keentay in kooxa eh, muddo dalka iyo dalka ragaadinaya ay sidaas u baxsadaan marka eh, indhaha dawladda iyo hay-adahoda amniga oo markaan aada diirada u saarayo waxay keenaysaa marka in waxyaalo badan ay sameyn lahaayeen aysan ku dhiiran karin marka qof kalbana waa cabsi badan ka qaba in hayadaha amniga dhowga qaban doonaan dad badanna horaa loo xiro kuwana waa baxsaday kuwana waa lagu daba jiraa saa marka ugu dambeysana eh, soomaaliya waa guulaysanaysaa way ugu dambeyntii sidee lagu hortagi karaa dadkan ku dhex jira dawladda ee eh, la shaqeeya shabaab Ah, dabcan ah, waxaa keliya loogu hortegi karaa de waxay la tahay kahortag hadda uma yaro shaqo fiican baa socoto laakiin waxaa lagu hortegi karaa haddaan sii xoojiyo ama aan aan aragtideeda kusii biyeyo eh, in dadka soomaalida ah ee dawladda shaqaaleysiinayso iyo kuwa hadda ushaqeeya intaba in yani indhogaoniya lagu fiiriyo cid kastoo maaragtay jiwan ama shaki uu jiro ama eh, xiriiro looga shaki qabana maaragtay in dawladda soomaaliya iyo hay-adada amniga ay dabagal dheer ku sameeyaan hadduu noqdo wasiir xildhibaan iyo shaqaale caadiya iyo sarkaal intaba si maarata qatar kaasi wuxuu ahaa maxamed xadir nuur oo ka faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaaliya oo aan wax ka weydiinayay goosashadii abwaan nageeye cali khaliif oo ahaa bare jaamacadeed sidoo kalena galaangal xoogan ku dhex lahaa dowladda soomaaliya oo ku biiray kooxda al-shabaab hortayaana maqlaaya hirir lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran yahay saaxiibayaal markana haddii aynu eegno dowladda kenya waxa ay ka digtay in weeraro ay maleeshiyaadka al-shabaab iyo kooxaha kale ee al-qaacida ay ka geystaan goobo kala duwan oo caalamka ka mid ah iyadoo sidoo kalena baqdin ka muujisay in kooxda al-shabaab ay gudaha dalkeeda ka geysan karaan weeraro ay ugu argudayaan falastiiniyiinta qodobkaas dib ayaan ugu noqon doonaa saaxiibayaal balse markan howlgallo qaatay in ka badan muddo bil ah uu ka socday qiidqiidka jambilow oo u dhexeeya califoldheere iyo mahaday ayaa kooxda al-shabaab maanta looga saaray dhulkan hawdka ah oo lagu magacaabay ciidciidka jambilow kooxda ayaa halkaas waxa ay ka faagatay godad waaweyn oo dhufaysyo ah iyadoo ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaankuba ay gudaha u galeen maanta sidoo kalena ay soo bandhigeen kooxda waxyaabo ay halkaasi ku reebtay oo ah raadad markaa muujinayey in kooxda muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa keenay in ay iska difaacdo ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka ay ahayd dhul markaa amaba godad dhaadheer oo la iskaga kala gooshi karo ilaa iyo masaafooyin xoogaa fog ay ka qodatay halkaas oo dhulka hoostiisa ay ku soconayeen maleeshiyaadka ka tirsan kooxda al-shabaab waxaa sidoo kale ay sheegeen in halkaas ay kaga gudbeen dhanka webiga oo ay ka baxsadeen kadib dagaal culus oo la isku fara saaray saaka aroortii oo ay kala kulmeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoog oo isgarabsanaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedka hirshabelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa halkaasi waxaana ay sidoo kaleeto u koorgelayeen xaaladaha sida ay howlgallada u wadaan ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka taliyaha ciidamada lugta ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa mas-uuliyiinta ku sugnayn maalmihii lasoo dhaafay ee howlgalkan dardargelinayay iyadoo ay qeyb weyn ka qaadanayeen sidii looga saari lahaa kooxda halkaasi ku jirtay ee al-shabaab ka tirsan suldaan daahir axmed gaabow oo sidoo kale ka mid ah dhaqanka gobolka ayaa waxa uu ku sugnaa deegaanadan muddo ku siman eh, soddon cisho ama bil waxaana uu sheegay in ay dadka deegaanka ay howlgallada halkaas kooxda looga saaray qeyb weyn ay ka qaateen ayna ku guubaabinayeen sidii ay iskaga dulqaadi lahayn kooxda al-shabaab sudan daahir ayaan wax ka weydiiyey xaaladda deegaanka ee caawa iyo sida ay wax uga socdaan raggii halkaasi ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyey iyo halkaa ay waqtigan ku sugan yihiin ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaankaba eh, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed eh, waxaan kaaga sheegayaa halkaasun deegaankaasi ciidka ka tirsan degmada mahaday iyo gobolka shabeellada dhexe nimana khawaarida oo shacabka iyo mataqaanaa deegaanadaas kusoo duulay ayaa soo galay waktiya si fudud kusoo galay dadka deegaanka iyo ciidamada xoogood taliyaha lugta ugu horeeya oo buutada qaybta labaatan iyo toddobaad oo buutada afaraad oo ka tirsan ururka laba iyo tobanaad oo halkaas ku sugnay iyo mataqaanaa ciidamada mataqaanaa eliteria laga keeno shahanka iyo isugu jiray iyo mataqaanaa halkaasay ku wada sugnaayeen ciidamada macaawisleyda beryahanba dagaalaa ah ka socday dagaalkii maanta uu soo gabagaboobay hawaariidta waa laga saaray dadka deegaanka caawa aaday u faraxsan yihiin nabaday dareemayaan reebeenay dareemayaan dalagooda oo beeraha kasoo go-aayay sida ay mataqaanaa u beerteen oo nabadaahay mataqaanaa nabad ugu gurtaanay sugayaan dawladda soomaaliya ay umahad celinayaan dawladda hirshabeelle ay umahad celinayaan soomaaliyeed oo garabka siisoo beryahanba la gubanaysay anukoo dhaqankii oo dhex joogna ay aada noogu mahad celinayaan caawa halkaas deegaanadaas eh, degmada mahadaay tuulooyinka iyo degmooyinka deegaanada hoos yimaado dhan iyo qaybaha kala duwan oo ilaa wixii jalalaqsi iyo u udhexeeyo dhan caawa waa laga dabaaldegaa waxaa ka jirta farxad yareedayn nimanka nabadiidka ahay waa laga bixiyey ciidamada dawladda iyo ciidamada deegaanka halkaas ku sugan nabadaa ka jirto sidaasaan rabnaa beryaha dhaweyne fariimaha aan dirayna waxaan sheegayna inaa umada soomaaliyeed hmm. waxay ku farxda halkaas deegaanka ciid ciidkaan ka keenin howlana gacmaha kula jirno dadka deegaanka ee ciidamada halkaas ku sugan taliyaha ciidamada ugu sareeya mataqaanaa taliya ku-xigoo ciidamada lugtaa joogo taliya dayax oo ciidamada lugta hogaaminaa isaguna halkaas nagula sugan aad iyo aaday u faraxsan yahay cawada dadka deegaanka sidaasaa ka jirta cawada deegaanka ciidciid dagaal miyaa ka dhacay marka ay la wareegayeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga cidciidka walaa sidaa ogtahaba beryahan dagaal aan kala joogsi lahayn ayaa ka socday eh, ciidamada deegaanka iyo kuwa milatariguba waa iskarabsanayeen hadba maalinba meel ayaa juqdaas howdahoo kaymaa godadka aada aragteen oo baraha bulshada lasoo dhigay halkaas laga qoday eh, nabadiidku sidaadaba waa ogtahay magaalada muqdisho kusugantihiin eh, haday guryaha galaan aaday loogu dhibto jiray in amba gurigaas la dumiyo amba mataqaanaa ay waktiyo badan oo saacada ay dagaalamaan ay ahaa jirtay niman noocaas oo kaleetood u samaysan ayaa halkaas soo galay aadna waa u fara badnaayeen oo dhowr maalin ayaa lala dagaalamayay laakiin ilaahay mahaddiisa dagaal dheer ka bacdi waa adkaysa waayeen fulayaal waayay fulayaalkuna sideeda waxaa lagu yaqaanaa Eh, waxaas waxaase waa filay urabadanaad soomaalida jiraa dadka ay ku jiraan iyo halka ay ku gambanayen aad ka inay fulayaal yihiin eh, sidoodaba adowgu khalad iyo inuu marixabaabin iyo diin iyo waxaas dadka ugu soo gambaday joogi karaan maahane dadka soomaaliyeed haday soo jeestaan waa dad soo majeestayaala hadduu ciidan yahay iyo hadduu deegaan yahaba aadaa mataqaana halkaas dagaal uga dhexay insha waana ku guuleysteen dadka deegaanka iyo mataqaana ciidamada milatariguba halkaas inay horumar weyn ka sameeyaan marka maanta wax dagaal ah ma dhicin oo si nabadgelya uga baxeen eh, nabadgelyo say uga baxayaan nabadgelyo shabaaba meel soo gala adiga nabadgelyo ku baxaana maogtahay waxawaaye waa waa walaxaan macquul ahayn mm. xabadoo dhexaysay baxeen shabaab waa la wada ogyahay adiga soddon maalina xabada ku socotay taakana ilaahay mahaddiisa ayagoo indhahora ku dhay ay uga huleeleen halkaas eh, sidaas ayayna guusha ku timiday sidaadanaba nimanka intaa godadka aragto qoday inuu nabad iyo iska bixid iyo waxaas uu ku baxayay ma ogtahay adiga laftirkaaga inay niyada kaa gasha ma halkaas waxaa ka dhacay wax oo la wada og yahay oo taliya lugta joogyo oo taliya guutada saddexaad joogyo oo taliyaha dhibaanduulka guutada afaraad joogi oo taliyaasha oo ciidamada sahanka la yidhaaho iyo qeybta elektriya iyo macaawisleyda saraakiishyadii iyo halkaas difaacyada aan kala joogsiga lahayn oo xabada ka socotay aheyd waa la wada ogyaha soomaaliya oo dhanaa laga bartay ciidciidka jembilow meel caanahay naqotay waxaana u yeelay khawaariigtaas oo mataqaanaa ka dirinaysa soddonka maalin ma garatay eh, halkaasne waa meel laysku kala saaray xoog iyo faramaroojinaana looga baxtay meeshaas way hadhankey u baxeen marka raggii meeshaas ku sugnaay laga saaray eh, halkaas nimankii laga saaray webigay dardareen dadka deegaanka duuma baca iyo waxbaa loo keenay halkaasay waxay dhaawac shideen iyo waxay shideen ba ku qaateen halkaasaana mataqaanaa looga saareen xawaalawadareed ay sameeyeen waxa godad eh, waaweyn oo haabaanaahoo duugan oo ciidoodu gaduudan tahay oo halkaas ku yaalay oo ah abaalihii iyo dadka ay ku duugeena ku yiid waa la wada ogyahay mediahuna haduuna mataqaanaa soo dayna waa soo day eh, halkaasna waa la wada leedahay daawooyinkii iyo wixii dhama iyo qalabki iyo shaanadii raasimi waxay maa u yilo o dhan waa laga qabtay ayagoo cagacadaah kubahooda sida ugu badan boqolkiiba afartan boqolkiiba lixdan wuxuu u dhexeeya kubahoodii ka fuyay magarad inta aad joogtay maxaad kula kulantay halkaas meeqa beriyaasa ku sugneed deegaanka wadahana deegaankaas day ugu yar tahay horta aniga hal sanaan furimaha joogaa laakiin marna waa waa ka tegayay marna waa usoo noqonayay laakiin hadda muddo soddon maalin ku dhawaan halkaan joogaa Eh, waxaana ugu sugnay inaan xaqiijino in mataqaanaa qeybtan bariya webiga ka barayso gobolka shabeellada dhexe aan adowga ay ka nabad qabtaan mataqaanaa uu dhex joogay dadka deegaanka sidaasaan ku abaabulayay ciidamadana sidaasaan ku dhiiri gelinaynay mataqaanaa hil iyo hoo waxay u baahan yihiinna waa la garab taagnay markii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh oo ku baaqiyey in khawaariijta la iska dhexiyana anigu sidaydaba magaalada muqdisho aan deganahay ilaa budbud iyo halkaan inta ka dhexaysaan ku sugnaa al axmed aan joogay nuur duglaan joogay aaday baalan joogay meel walba khawaarijta laga kacshay anigu goobjoogaan u ahay ilaa gobolkan shabeellada dhexe ilaa galguduud haddaana mataqaanaa intii nafta igu jirto insha allahu cadowgaasaan ummadda abaabuli doonaa dadka unkaa indhihiis iyo dhaqankiis nahay mataqaanaa waxaan ka shaqayhaynaa in bulshadu ay dowladnimadu gaarto inay dalka nabad laga dhigo madaxweynaha jamhuuriyaddana aada u mahadsan yahay oo isagu beris diwan ka bilaababa markii la doortay inuu dagaalka dalka lagu xoreyhayo ou hogaansho ummadda soomaaliyeedna oo mataqaanaa himilada ay laheday uu gaarsiiyo oo dadku niyaday ka jabnaayeen inaan dawladdu ay la-ib tahay in dawladdu mahaytagto ka naqayso waxyaabo badan oo shacabku aaminsanaay annanka marka waxaan u dhex joognaa waxaasoo dhan inay meesha ka baxaan oo dawladdu inay mataqaanaa aad dalka uga shaqayso aan diyaar u nahay ayaan u dhex joognaa dhex joogi doonaa insha allah maxaad nooga sheegi kartaa marka inta ad deegaanada ku sugneed iyo dagaaladii socday saacadihii ugu dambeeyay weliba kuwii looga saaray kooxda deegaanadan khasaaraha la gaarsiiyey wallahi aniga horta khasaaraha la gaarsiiyey shabaab aaday u badan yihiin waa kala duwan yihiin ninka hadda meesha uu godka noocaasa ka qoday laga faramaroojiyo khasaare uga weyn oo hadda gaari lahaaday oo amba hadda dad ay ay mataqaanaa markay caradayeen taleefona ka qaateen simakaar ay lasoo baxeen simakaarkii wuxuu dhahay markaa su-aalo weydiiyey gabar iri la jirta uu su-aal weydiiyey iyo ilmo yaryaroo iri la jira way su-aal weydiiyeen magal gaduudan joogna ku dhaheen marka ilmo lasoo qalday oo la afduubay oo halkaas iyagoo indhaha ka xidhan la keenay oo xabadda uu tuuraaya oo halkay ku sugan yihiin eh, erka iyo mataqaanaa dhulka meel u udhexayso inay tahay inay dhul tahay inay geed tahay waxaas aan kala fahamsanayn oo ku kuweydiiya asoo webiga jinkiisa jooga eh, galguduudmaan jooga ku dhahaaya oo wareersan oo hadda waa ujeedaa qorsho haasto inuu qorsho oo la yaabla u yahay ninkii asoo cidcidka gembi lou jooga magalgaduudan joogaa dhahay waxaa loo jeedaa inuu jaha wareersan yahay ummadda soomaaliyeedna sidaas oo kaleeto daday soo qaldeen ay kusoo dhexdayin suldaan daahir axmed gaabo ayuu ahaa oo ku sugan ciidciidka jembilow iga warbixinayay sida looga saaray kooxda al-shabaab halkaas iyo sidoo kale muddadii uu ku sugnaa waxa uu ku arka halkaas dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo kala wada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad weli maqlaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa kaga imaanaya markana haddii aynu eegno kenya ayaa maanta oo khamiisa waxa ay ka digtay halista kooxda ama kooxaha ay ka mid yihiin maleeshiyada al-shabaab oo qaado weerara ay ku taageerayaan xamaas kadib weerarkii dhiigga badani uu ku daatay ee kooxda falastiiniyiinta ah ay ku qaaday israa'il dalkan ku yaala bariga afrika ayaa waxa uu la kulmay weeraro dhowr ah oo kaga imaanayay al-shabaab tan iyo markii ciidamo ay u dirtay soomaaliya amaba ay usoo dirtay sanadkii labada kun kow iyo tobankii soomaaliya gudaheeda si ay ula dagaalamaan maleeshiyada xiriirka la leh al-qaacida colaada u dhexeysa israa'il iyo xamaas ee khaza waxa ay saameyn kartaa ammaanka caalamka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee kenya oo lagu soo daabacay x oo hore lagu yaqiinay twitter kooxda ama kooxaha argagixisada sida al-shabaab waxa ay qaadi karaan weeraro iyaga oo marka garab istaag ugu muujinaya xamaas kenyaanku waa inay ka feejignaadaan oo ay booliiska ku wargeliyaan falalka argagixisanimo si ay tallaabo uga qaadan ayaa lasii raaciyay qoraalka ka soo baxay booliiska dalka kenya al-shabaab ayaa war saxaafadeed soo saartay ay arbacadii kaa oo eh, marka ay ku bogaadisay weerarkii lama filaanka ahaa ee xamaas ay fulisay eh, bilowgii toddobaadkan kenya ayaa ah dal markaa gacan weyn ka geysta ciidamada midowda afrika ee taageera dowladda dhexe ee soomaaliya ee dagaalka kula jirta al-shabaab waxaana ay la kulantay weeraro argoosi ah oo dad badani ay ku dhinteen kenya ayaa bishii lasoo dhaafay waxa ay xustay sanad guuradii tobanaad ee kasoo wareegatay weerarkii suuqa ganacsiga ee westgate moll ee caasimada nairobi sanadkii labada kun kaasi oo ay ku dhinteen toddoba iyo qof laba sano kadib westgate moll dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday jaamacadda gaarisa halkaasi oo ay ku dileen boqol siddeed iyo afartan qof ku dhowaad oo ahaa ardaydii jaamacadda dhiganaysay waxa uu ahaa weerarkii labaad ee ugu dhimashada badnaa taariikhda dalka kenya waxaana ka badan oo keliya weerarkii alqaacida ay ku qaaday safaaradda mareykanka ee nairobi kun sagaal boqol sagaal sagaashankii waa sideetan waa sagaashan iyo sideeddii oo ay ku dhinteen laba boqol saddex toban qof sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa kow labaatan qof waxa ay eh, markaa ku dileen dhismo hotelka dizayd ee magaalada nairobi sanadkii labada kun iyo labadiina weerar ismidaamin ah oo ay alqaacida ku qaaday hotel dalxiis oo israel leedahay oo ku dhowaa magaalada xeebeedka ama magaalo xeebeedka mombasa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex iyo toban qof oo ay ku jiraan saddex israa'iiliyiin ah halka diyaaradda israa'ilna ay si dirqi ah kaga baxsatay weerar gantaale ah oo ay ku qaaday kooxda amaba alqaacida ka midda ah oo soo duushay garoonka diyaaradaha ee mombaasa gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo kalawaada guracan wagaag saaxiib iyaal xogoraysa ayaad dhegeysanaysaan qaybihii ugu dambeeya barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshaddaisbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay war ma haysaane godadkii cidciidka waa loogu galay wow hadda markaan godadkii arkay qarandi inay qoday waxaan ahayn lama moodo war bashiir dheerow maadaan maqal shabaab godgalgodba halgalbahalgodgalgod shabaabgal aryaha ku dheelin warkee wuxuu ahay diingodgalgod goragalgoragodgalgod diingal war ma gooja xataa ka hadlaysaan ka socda waa nin gooja xadda gabal ugu dhacay warna miyaw baroor wiilshee godgoda jirtay maanankana afii jirna mayn haystan waarse intaan garanayo way dhaaftay war weligii warka waa dhex aradhiine wax dhanbay gumaadeen ku gabood falaayin wa garsoori laha tahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay warbashiiro waxaad ka tagtay gafuur duubata iyo indhaha guud ku xirataaba gardarooy gardarooy godkaagii waa waa kaa lagugu soo galay dalabow gafuur duubtooda ma aqaane godaadkii ay gaaleen geediyo ma lagu guubay geedihii wadadkii ay gaaleeniyo ma lagu guubay geedihii walle geedkuma qarsho ma jiro meel lagu gabado mana jiro gacan loo baxsado caddaa gowracay tolka war waxaa maqli jiray geelow waxaa lagu yaabaa markaad ciin daaqdee shabaabka waxaa gabalkoodu dhacay markay shacabka ku kacay gafuur duubata iyo indhaha ku xidhataba gardaroy wadkaagii wataa lagugu soo galay waan anugu waxaan odhan lahaa godad qodataya sidii bahalgasha ku gurguurata waa yeelkadiinni waranna waxaan ku dari lahaa gamba xirataya geeda fuushaya isgalaashaya waa yeelkadiini markuu ragsoo helo gabdhaha mashxaradee eh. waa soo guduutiya gabalkii dhacayaba geedkunbaad fadhisaane eh. gurmad baa sacdae hubka maa gurataan oo colka maydun gashaan waana saasta nala soo gaare war oo meeaanad maqal eh. afku wuxuu la xoogyahay magliga xawda kaa jara war waxaa kaloo la yidhi soomaalay dhagala ay taan meel dheer dhowrinay dhusuqa uunku iska dhaqay midii lagu dhaafay intaas dhiilla aan galshiya dhawaaq baan ugu hayaa dhadhaab meeltaalyoonay dhagahay waldheejii kormaynka darwayti waxaa kaloo la yidhi soomaalidu gef kama dhiidhiyeen guudka loo suray guulddarrada ma diidaan xaqana garab ma siiyaane inta goorigoor tahay dulmiga kama gadoodaane markay beledu goonyaha martoy gees walba u dhaafto oo nabadu ceel dheer gashay go ay yidhaahdaan war bislow maagaasaasan artay soomaalida gardarada ma yeelaan gefka uma dulqaataan geerida ma diidaan yaleeri warmadayow taasi mar midii cowl ku tagtay waaye miyaadan maqal gardarray godkaaga waa lagugu soo galay war kalemaanay war mahaysiine khamiista waad ogtihiin in golaha wasiiradu shiri jireen laakiin maanta madaxweyne xasan shiiqaa bashir gudoominayaa la yidhi ra'iisul wasaarihii madhuuse mareeb u aaday oo ma furintay isu bedeleen furuntidiina maaha mid salaadaha kareebay war madayow lafta garan wasiir maahane naga joog war wasiirkii arrimaha gudaha maxamed kaahin miyaa ka soo qayb galay halla yaabin goojacadda kabacdiba sidaasuu ahaa ninkaani war waad falantiinoo waxba laydiinima sheegi karee bow go'aamadii ka soo baxay shirkii garowe mucaaradka hadda deni weli looma sheegin war ninkaana geetimirkii uga dhigan tahay ka gudub bow afayeenka madaxweynaha jaamac dabaraani inuu saacadaha soo socda dadka la hadlahayuu sheegay war mar hore hadalay lafta garan waliin are weerar irkii dhulka ee washabaabka ka gaade war maday laftirkiisa daynuunaya meer ugu dambeey war dhammaantiin allaha idin caafiye wasiiro badan oo wadnaha farta ku hayaan arkay walsindalaasii doona leyina wadnahay dhagle dhadhag miyaa ka dhacday bow fartii wadnaha isku qooba yidhaahdaan war warkaan ha naga dhex gelinine qaar waxay ka baqayaan mukayfka ka baxee furunta taga in la dhaho qaarna waxay ka baqayaan xilka dhan in laga xayuubiyo qaarna waxay ka baqayaan in la ganaaxo qaarna waxay ka baqayaan musuq in maxkamad lagu soo taago hadda mid walbaa wuxuu gala og yahay nimba meesha guban u garanaya obow waxta lacag sugahaya kuma jiraan miya dad bay meeli bugtaa eh. bugtaa dad bay meeli bugtaa iyo dheegi jari war sidaas maahane eh. nin waaliba eh. nin waaliba wuxuu qaba yaqaana loo soo qadimaya war nin waliba wuxuu qaba yaqaana haddii loo soo qadimayo kuwii yurub tagsiilayaasha ka ahaa hadda baabuurtaskina kadaawada miyaa la leeyahay ila waa darawal wasiir noqdee obow kuwii harqaanlayaasha ahaa dharka ciidanka toloma la leeyahay oo irsaaqadda ilaahayaa baxsho war ma haysaane aniga waxaa iigu yaab badnaa ninaan saaxiib ahaa jirnay oo iskandanefiyaankaan ku arki jiray oo kuug ahaa markaan xamar ku arkay isagoo bullad buruuf wato la waardiyeynayoo suud xihan oo wasiir noqday warkaasu sugee badarkaiska kafaylea ciidanka furunta hore badaran karimelangaruwaay warbuuqwa tigtog iyo soshal midiya ku fiican baa jire iyagana makaamiradoon baa la siinaya la odhanaya ciidanka wacyigeliya war calaa kulli xaal madaxweynuhu haddii uu shir guddoomiyey golaha wasiirada waxay ila tahay inuu dhihi doono ninkii akhrisku roon iyo ninkii orodku roonba qaar badan oo waxba tarin baa jire hadda ma iska joogahayaan haanu shabaabku bilishagayano e b o ka jiraan tooshkilka aftiiniyahe warduqoo furunta jira magaalada fadhiya ma fakaro miyaa war calaaya kulli xaal intii fahamkiyo garaadku fiyow yahay ee xishoota finniga qayr kala taqaana faa'iida u arag colaaddu inay nagu sii fogaato waxay fakarkii ku raacday ficilka madaxweynaheennu qabowgii fillada ku diidee ku tegay furimaha dagaalka war madaxweynaha fakarkiyo rafaadkiyo daalka faraha badanoo foolkiisa ka muuqda farriin weeye ilaa inuu fasir iigama baahne miyaydnaan wax fahmayn war shabaab waday kuwii feenay jirayow hadda waa ka fiigee markii faraha lagu dhigo bal maxaa falaysaan war soomaaliyay maanta qof kastoo damiirle waxaa nala gudboon dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku jiro in loogu hiiliyo lagu garab istaago maxaa yeelay haddii laga daba wareego daacad loola shaqayn isaga iyo innaguba fashilka ka faa'iidi waxaana intaa ku dari lahaa madaxweynayaashii dalkan horay u soo mooday iyo ministarkay xuli jireen maalmadabadooda gurigooda iyagoon hal sano waa muddee weli makaabaysan muraaljabin kuwaa lagu ridoo maag la kawsadeeye dadkeennuna majaha laysqabtay magac ku raadshaane nin walaalkii maad uga jiriyo maange iyo dhuumad magli cadowga uma looshan karo mooradow tuban war waxaa kaloo horay loo yidhi nin walaalki geed ugu jiraa geesti noqon waa warbo waxaa kaloo la yidhi nin walaalkii ihila yidhi hoog allaa baday war waxaa kaloo la yidhi walaalkay nimaanu haystay muxuu wadda ii fadhiistay walii kale leeray walaalka hooba dabka ka jara adiina gaarood kale karafade aryaadnaha waxaa kaloo la yidhi nin walaalkii raadraadihaa dhuuma kari waay war calaa kulli xaal sidii cabdilla haddaan u shirbo waxaan dhihi lahaa dad isagraaya had iyo jeer horumarsayku higsadaan aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how been u hadday bahnantimaad wa ba'daasiin abadame been u hadday bahnantimaad wa ba'daasiin abadame asayakum akhbaarakum lizamaan maa shuftakum iye bashiirow mataasaad keentay war isbitaalka soomaali sudaneys eh. sanadkii afaraaduu ku guulaystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaana bila sharaf guddoonsiisay eh. hay-adda business awer hayay war soomaali sudaneys dhaqaaqda mana gaari karo warwaaqlow anigaa hadda ku gaarsiinaya sidee lagu hayaa war seehaay isuu hileenka jirtana sila aswalka bahay soomaali sudaneys halseedoy aryadhaha horta soomaali sudaneys eh. ma isbitaalkii afar jeer ee koobaa soo gaalow ahay ma isbitaal markii afar jeer ee koobaa soo gaalow ahay war isbitaalka soomaali suudaanays cid kasta oo gudihiisa gashaa waxay garanaysaa goob caafimaadka aad ugu haboon inuu joogo waxayna ugu tegayaan dhakhaatiir adduunyada u kala dhashay oo quburo ah oo mid walbaa takakhus gaara oo aqoon u leeyahay ka shaqaynayo war dhakhtarka cudurrada guud ma jooga miya <laughs> war aan helo walaagaas waljaramaamasaari mindilanba meela mudinya war calaa kulli xaal war laynima sheegi kara isbitaalka soomaali suudaanays caafimaadsan kuu sheeg warba waa ummadda dadaashaa waxay doonto maweydaa hore loo yidhi war warkaa ku daalinina somaali sudanes hambalya ku ekeeya war calaa kulli xaal somaali sudaneys sancadooda qalliinkaa saa'id loogu riyaaqo dadku waisla saxeene saxabkan baanu garaacno war cid kastoo wax qabata dadku waa u qiraa dhakhtar bay sukeen qoray adna weli ma adna weli ma arimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysoodka kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay salaad cabdulla cumarna waa uu farsameynayay intuu barnaamijka awada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo